alxamdu lilaahi رب alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabu almansuuraati walmulax oo ka mida riyaadu saalixiinka xadiiska kun iyo sideed boqol iyo lixdan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam ayuha nnaas qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam ayuha annaasu dadow ina allaha tayibun ina allaha allah tayibun waa wanaagsan yahay laa yaqbalu ilaa tayiba allah aqbali maayo shay wanaagsan mooyaane wax kale aqbali maayo wax wanaagsan buu ilaahay aqbalaya laakiin xaaraan haddaad sadaqadaysato xaaraanta ilaahay aqbali maayo waa inay tahay waxaad sadaqadaysanaysaa wax xalaala oo ilaahay dartii aad uga jeeddo oo weji wanaagsan aad ku bixisay waa inuu markaa ahaadaa wa ina allaha amara almu'miniina bima amara bihi almursaliin wa ina allaha amara waa amray almu'miniina muuminiinta bima amara bihi almursaliin wixii uu rasuullada amray ayuu muuminiintana amray faqaala tacaala allah waxau yidhi yaa ayuha arusulu rasuullow kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixa kuluu cuna min alطayibaati wanaagyaalka wax ka mida iyo xalaasha wax ka mida cuna wacmaluu sameeya saalixan camal wanaagsanna sameeya wa qaala tacaala allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kuluu min ayibaati maa razaqnaakum kuluu cuna min ayibaati maa wanaagyaalka kii wax ka mida cuna razaqnaakum aan idinku arsaaqnay waxaanu idinku arsaaqnay wax ka mida cuna caa'idkii waa maxduuf uma dakara rajula yutiilu safara ashcasa ahbar uma dakara intaa dabadeed waa sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam alrajula nin ayuu sheegay ninkaasoo yutiilu dheeraynaya hasha ku jirtaa jinsiye ahoo xagga macnahay nakire ka tahay saas aawadeed jumlada daba taalla waxaa ku bannaan sifa iyo xaal baa labadaba ku bannaanyahin labada wejiba ya ninku nin mucayana ma aho hebel ah ee nin kastoo sifadaale buu ku dhici karaa marka xagga macnuhu nakire ka yihi uma dakara dabeedna wuxuu sheegay alrajula nin buu sheegay yutiilu safara ninkaas dheeraynaya safarka ama xaaluu dheeranaya safarka ninkaasoo ashcasa basaasaysan oo timihiisu cambusan yihiin waa basaasaysan yahay timihiisu dufan iyo saliid ma leh mana feedhna way kala tafaraaruqsan yihiinoo cambusan yihiin marmarooraan ninkaasoo akhbara boodhaysan saddex sifaa markaa iska daba dhacay ama saddex xaal labada weji kaad martaba waana dhici kartaa yutiilu safara intaad markaa sifo ka dhigto kuwa dambe inaad xaalaysan waayahay ninkaasoo yamuddu yadayh waa mid afraad yaduna ama xaaluu markaa taagayo yadayhi labadiisa gacmood ila samaa'i samada u taagaayo ayuu safarkana dheeraynayaa sifadana ku sugan waxaa kaloo bannaan yutiilu safara markaa tidhi damiirka ku qarsoon ee huwa ahe faacilka yutiilu noqonaayo inaad ka xaalayso ashcasa iyo aqbare iyo aad ka xaalayso ninkaasoo yutiilu safara safarka dheeraynaya wuxuu safarka dheeraynaya ashcasa xaaluu basaasaysan yahay akhbara xaaluu boodhaysan yahay yamuddu yadayhi gacmihiisa xaaluu sare u taagaayo ila asamaa'i xagga samada sare ugu taagaayo intaba inaad sifooyin uga dhigto alrajulana kuu bannaan ninkaasoo safarka dheeraynayo basaasaysan oo boodhaysan oo yamuddu yadayhi ila asamaa gacmihiisa markaa xagga cirka u taagaya yaa rabbi yaa rabbi wuxuu gacmaha xagga cirka u taagayaa ay qaa'ilan xaalu odhanaya qowl baad qadaraysaa qowlkaana wad xaalinaysa wuxuu gacmaha xagga cirka u taagayaa yaquulu ay qaa'ilan xaaluu odhanaayo yaa rabbi rabbigayow yaa rabbi rabbigayow yacni rabbi buu baryayaa wuxuu rabbi baryayaa wa matcamuhu waalxaal matcamuhu xaraamun wuxuu cunayaa xaal ay xaaraan tahay xaalu wuxuu cunayaa xaaraan tahay jumlada xaaliye ah wa mashrabuhu xaraamun xaal wuxuu cabbayaa ay xaaraan tahay wa malbasuhu xaraamun xaal wuxuu xidhanayaa xaaraan ay tahay wa qudiya waxaa markaa lagu eh, koriyey bilxaraami xaaraan baa lagu koriyey yacni marka waxa eh, lagu koriyeyna waa xaaraan weeye yacni wixii soo dhanba uu isticmaalayaa ee uu ku intifaacaya iyaday wada xaaraan tahay ayuu haddana doonayaa ilaahay inuu baryo oo uu yidhaahdo yaa rabbi yaa rabbi fa annaa yustajaabu lidalik sidee kaa wax looga aqbalayaa xaaladdiisu yaday caynkaa tahay sidee baa wax looga aqbalaya macnaa waxaa loo jeedaa xaaladdiisu ma keensanayso in wax laga aqbalo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani waa xadiiskii macruufka ahaa weeye arbaciinkana in badan lagu arkay iyo meelo kaleba waxaanu xadiisku tilmaamayaa wuxuu ilaahay aqbalay ilaahay waa tayib wax wanaagsan baanu aqbalaa yacni xaaraan aqbali maayo saas aawadeed sadaqadda marka wax la sadaqadaysanayo maal xalaala waa in wax laga sadaqadaystaa laakiin xaaraan hadduu qofku intuu kasbado uu xaaraantii marka waxa weeye sadaqadaysto laga aqbali maayo in allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba waa inuu yahay maal tayib oo xalaala waa inuu yahay waxa uu sadaqadaysanaya waa inuu xalaal yahay qasad wanaagsanna waa inuu uga jeedaa ikhlaas waa inay ka tahay waana inuu markaa mawdic wanaagsan ku bixiyaa hadduu xaaran in loo adeegsado ku bixiyo ujeeddo wanaagsan ba ha ka lahaadee yadan laga aqbali maayo waxaa la rabaa alikhlaas waalmutaabaca waa inuu sunnada waafaqsan yahay waa inuu xalaal yahay waa in ilaahay dartii loo bixiyaa mu'miniinta waxaa la amray waxaa rasuullada la amray dabeedna labada aayadoodba waa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa akhriyey waxaa laga qaadanayaa marka aayad la akhrinaayo daliishad loo akhrinayo shaydaan iska naar inaan laga hormarinayn taasna axaadiis fara badan bay ku soo aroortay waayo nebigu ma odhan acuudu billahi min ashaytaan alrajiim yaa ayuha arusulu kuluu min altayibaati wacmaluu saalixa ama aayaddan fa ida qara'ta alqur'aana fastacid billaah waxay ku saabsantahay marka qiraa'o looga jeedo siday culammadu caddeeyeen laakiin marka daliishad looga jeedo sunnada nebigu waxa weeye waa inaan shaydaan iska naar laga hormarin xadiiskanoo keliyana maahay axaadiis fara badan casharaatul-axaadiis bay ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu axaadiista uu sheegayo dhexdooda ku soo qaatay aayado ama dabadooda ku soo qaatay aayado shaydaan iska naarna aanu ka hormarin labada majaal baa kala duwan bay culammadu yidhaahdeen oo marka daliishad loo jeedo qiraa'a loogama dan lahaa sidaas aawadee aayadduna waxay ku saabsantahay marka qiraa'a looga jeedo sidaas aawadee in la yidhaahdo qaala allahu tacaala allah waxau yidhi acuudu billaahi min ashaytaan arajiim waa qala allah acuudu billahi min ashaytaan arajiim ma odhan adaa yidhi adaa allah baryayo oo magan gelaayo sharka shaydaanka ka magangelayo marka haddaad tidhahdo ilaahay baa yidhi acuudu billahi min ashaytaan arajiim waxay noqonaysaa arrin khalada aan sax ahayn ilahay ma odhan taas ilahay wuxuu ina amray isticaadada laakiin acuudu billahi min ashaytaan rajim ilahay ma odhan aayad qur'aana maaha wakada cibaarada dadka qaarkood ay yidhaahdaan allah wuxuu yidhi qaala allahu tacaala bacda qawlii acuudu billahi min ashaytaan arajiim iyada lafteeda nafs ilishkaal waayo sunnadii bay khilaafsan tahay hadday khayr ahaan lahayd sidaa in la yidhaahdaa nebiga odhan lahaa calayhi salaatu wasalaam mana odhan mana odhan marka sunnadu waxay tahay cala kulli xaal marka maqaamulqiraa'a aynay ahayn qira'a looga jeedine deliishaduun loo jeedo aayadduun baa la akhrinayaa laakiin shaytaan iska naar lagama hormarinayo hadduu nebigu ka hormarin lahaana waa la soo naqlin lahaa xadiiskanoo keliyana maaha xadiis badan bay ku timi waaya yaa ayuha arusulu kuluu min alayibaati wacmaluu saalixa marka tayibaadka wax ka mida cuna sida loo yidhi rasuullada loogu yidhi ayaa muuminiintana loogu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum marka allah muuminiinta wuxuu amray wuxuu rasuullada amray kadib nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin musaafiro socdaala oo boodhaysan oo basaasaysan oo allaha baryaya oo yaa rabbi yaa rabbi ku celcelinaya ashyaadaasoo dhammi waxay ka mid tahay waxyaalaha duca aqbalka ka qayb qaata yaa oo ducada ruuxa musaafirka ah ee safaraan dembi ahayn yacni musaafirka ah ee socdaalka ah waa mustajaabo waa la aqbalaa ya ruuxa marka waxa weeye yacni xoogaa dhibaataysan oo mandarkiisu uu noocan yahayna waxay ka mid tahay waxyaalaha duca aqbalka ka qayb qaadanaysa gacmaha la taagayo cirka loo taagayaana yani waxyaalaha ducaa aqbalka ka qayb qaadanaysa ka mid tahay ya in allaha yastaxi min cabdihi ida madda ilayhi yadayhi an yaruddahumaa sifraa waatii xadiis lagu soo wariyey culammada qaarkood ay taxsiiniyeen ilaahay waa ka xishoodaa addoonkiisu hadduu gacmiha ku soo taago iyagoo madhanoo sifir ah inuu ku soo celiyo ilahay waa ka xishoodaa marka gacmihiina waa taagan yaa rabbi yaa rabbina waa yidhi culamada qaarkood waxay dhahay isimkan rabbi khusuusiyo gaaruu leeyi ya waayo ducooyinka qur-aanka laynoogu sheegay ghaaliban yaa rabbi baa ku sugan ama rabbana rabbana baa ku sugan yaada yaan laba sheegin sheeginbe ya rabbi ama rabbana hadday tahay ducadii rasuullada iyo nebiyada iyo muuminiintu ku ducaysteen hadday tahay ducooyinku ilaahay baraayo muuminiinta xataa ducooyinka gaaladu aakhire ay ku ducaysanayaan erayga rabbana baa ku sugan marka khusuusiya gaaruu leeyihi culamada qaar baa yidhi waxa weeye waa ismullaahi alacdam waayo isimkani muxuu ducada ugu batay ya ismullaahi alacdam weeyaan bay culamada qaar yidhahdeen xadiis lagu soo wariyeyna waa jiraa oo odhanaya hadduu addoonku yidhaahdo yaa rabbi yaa rabbi laba goor yidhaahdo allah wuxuu yidhaahdaa yacni marka addoonkaygiiow sal tucta sal tucta weydiiso waa lagu siinaya waxaad doonayso dalbo waxaad rabto dalbo xadiiska inkastoo sanadkiisa maqaal ku jira haddana culamada qaar baa taxsiiniyey waxaan filaya xaafid ibnu xajar inuu odhan jiray isnaadkiisa waa xasan waa yahay marka intaasoo dhanba iyadoo ay ku sugan tahay ninkan ayaa haddana waxaa markaa berber yaalla xaaraantiina inuu miisanaayo wuxuu cunaayo wuxuu cabbaayo wuxuu xidhanaayo waxaa jirkiisu xataa ku koray ee uu hadda ku cayilay ee ku naaxay waxa weeye waa xaaraan xaaraan buu ka dhergay ku cayilay iminka cunayaa wadaa cabbaya aanu ka toobadkeenin u xidhan yahay marka see wax looga aqbalaya marka mawaanic diidaysa ducadii in laga aqbalaana way ku suganta fa annaa yustajaabu lahu waa istibcaad la fogaysanayo in laga aqbalo laakiin ma aha qacan laga aqbali maayo maaha waa dhici karta imtixaan lagu imtixaanayo waqhtiyada qaar in looga aqbalo sidii quruur iyo wax ugu dhacaan dadka qaar baan ka maqli jiray markaysaga dadkiinani markaa waxaan yani khayrkoodu ma fiicna annagoo geela dhacayno oo muslimku la dagaalamayno ayaa rabbiyow odhan jiray roobka noo markaasuu noo di'i jiray dee waa imtixaan laydinku imtixaanaya inaa wanaagsanaydeen sheegi mayso ya imtixaan wey xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo lixdan iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo kow canhu radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam muslim waxa uu ka soo wariyey abu hurayra inuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi halaasatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama saddex ilaahay lama hadlo maalinta qiyaame yacnii hadal farax geliya ilaahay kulama hadlo hadal ay ku farxaan ilaahay kulama hadlo walaa yusakiihim ilaahayna ma nadiifiyo yacnii qurunkii dembiyada kama reebo kama nadiifiyo kama tahiro walaa yanduru ilayhim ilaahay xaggooda ma eego eegma raxmadeed ma eego nadara raxma loo jeedaa waa nadar khaasa mm, ilaahay cid ka qarsoomaysaa ma jirto ilaahay shay kastoo jira waa arkayaa laakiin waxaa loo jeedaa nadar khaasa in la nafyinaayo o la diidaayo eegma raxmadeed ilaahay eegi maayo walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wa xanuujinaya saddexdaasi waa kuwee waa shaykhun zaanin waa oday sinaystay oday hadduu sinaysto dembi kabaa'iro weyn ayuu ku jiraa oo ninka dhallinyaradee sinaysta waa ka dembi badan yahay isagaa ka dembi weyn wa malikun kadaab iyo boqor beenawaas ah ya wa caa'ilun mustakbir iyo faqiir kibray waa cantaray waa faqiir waana kibre rawaahu muslim rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey alcaa'ilu alfaqiir caa'ilku waa faqiirka wey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa kibirku inuu faqiirka ka dhaco inuu ka xun yahay inuu haniga ku dhaco ruux khaniyi oo maal ilaahay siiyey oo xoolo badan inuu kibro iyo ruux faqiiri inuu kibro waxaa sii dembi badan ruuxa faqiirka inuu kibro ruux iska racyada oo markaysaa marka caamatu naaska ka mida iyo boqor boqorku hadduu markaa been sheego kadaab iyo beenawaas noqdo waa ka dembi badan yahay qofka marka waxaa yani dee iska racyadda ahee isagu been sheega ya oday hadduu sinaysto nin dhalinyaro inuu sinaysto waa ka dembi badan yahay waxaa marka culammadu yidhaahdaan dunuubta waxa u yeedhayee sababaya keensanaya hadday fara badan yihiin oo xoog badan yihiin iyo haddii markaa waxa sababaya ay markaa yar yihiin isku mid dembigaasi ma aha isagoo dembigu dembigii yahay ayaa haddana marka dawaacida keensanaysa dembigaasi inuu dhaco keensanaysa ay aad u fara badan tahay wuu ka dembi yaraanayaa kii dawaacidaasi ay ku yar tahay waxaa keensanaya uu ku yaryahay nin dhallinyarihii hadduu sinaysto dee shahwadiisiibaa badan oo xooggiisiibaa markaysa markaa cusub oo yacni waxa weeye waxaana waa u cusub yihiin yacni awooddiisii iyo shahwadiisina way fara badan tahay marka waxa weeye dee asbaabtii dembiga keensanaysaa ku badan saas aaweed dembigiisii waa la yaro khafiifiyey in yar laakiin nin odaya ushaymidun zaani ayaa riwaayaadka qaar ku soo aroortay nin ciroobay oo sinaystay dee waxa weeye wuu daciifo awooddiisii nooc dacfiyaa ku dhacay shahwadu siday marka markuu dhallinyarada ahaa shahwadiisu siday ahayd dee ma aha awooddiisuna sidii maaha waana waaye arag marka waxaway xaaladda caynkaasi hadduu zinaysto waxa weeye waa ka dembi weynaanayaa ninka dhallinyarada ah ee dee markaa adduunyadiiba isaga cusub tahay xooggiisi iyo shahwadiisina dhammaystiran tahay waa ka dembi weynyi ninka qaniga ah ee maalka ilaahay siiyey xoolaha badan leh dee waxa weeye dadku waa indha ku garaadle waxa dhici karta inuu kibro maalku dee ille waxbuu iska leeyahay yacni marka inuu kibro waxa weeye dawaacidii keensanaysay ayaa meesha taalla oo kibirka markaysaga madaxnimada iyo maalkuba waa sababaan laakiin ruux faqiira ah, oo caydh ah oo haddana kibray oo cantaray dee sababtii kibirka keensanaysay way ku yarta marka sidaas aawadeed kaasina waa ka dembi weynaanayaa kii qaniga ahaa hadduu kibro malikun kadaab ruux marka caamatu naas ka midii waxaa laga yaabaa dee inuu markaysaa waxyaalaha qaarkoodu is yidhaahdo dhib baa kaaga imanayo oo beenta dee iskaga daafaco oo yacni marka asbaabta beenta keensanaysaa inay ku badataa suuragal ah laakiin nin boqoro isagu markaysaga mulkigiiba haysto awooddii gacanta ugu jirto oo haddana dadkii been u sheegaya dee shakhsiyad xumay sheegaysa ya waayo dawaacidii keensanaysay inuu markaa been sheegaa way ku yartay isaga yacni qofka kale siday ugu sugantahay isaga uguma sugna qofkan kale wuxuu ka baqi karaa waqtiyada qaarkood dhibaata badan inay kasoo gaadho ayuu ka baqi karaa marka waxa weeye melikun kadaab isaguna waxa uu ka mid yahay saddexda aanu ilaahay la hadlayn maalinta qiyaame hadal farax geliya aanu kula hadlay hadal ku farxo ruuxaasi yani marka ilaahay kulama hadlo qurunka dembiyadana kama nadiifiyo eegma raxmadeedna kuma eego cadaab uu xanuujiyana waa u sugnaayo waxaa laga qaadanaya saddexduba inay kabaa'iri dunuubka ka mid yihiin ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo siddeed boqol lixdan iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa kun siddeed boqol sagaashan iyo laba wa canhu imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxauu yidhi sayxaanu wa jayxaanu waalfuraatu walniilu kullun min anhaari aljanna sayxaanu webiga sayxaan la yidhaahdo wa jayxaanu iyo webiga jayxaan la yidhaahdo waalfuraatu iyo webiga furaat la yidhaahdo walniilu iyo webiga niil la yidhaahdo kullun dhammaantood min anhaari aljanna webiyada jannaday ka mid yihiin ama durdurada jannaday ka mid yihiin rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey niil waa la garanayaa waa webigan labada qaybood ka kala yimaadda qaybi waxay ka timaadaa harada victoriaay ka timaadaa qaybta labaadna waxay ka timaadaa buurahan etoobiya ayay ka timaadaa marka waxay isugu yimaadaan suudaan bay ku kulmaan labadaa qaybood isagoo ah anniilu labyad iyo anniilu lasraq baa la yidhaahdaa biyuhu waa kala midab laakiin way isku darsamaan khurduum way isku darsan yihiin dabeedna markaa ilaa masar iyo dhulkaasuu socdaa ilaa badda uu ku shubaayo waana webiga lafdhabarta u ah masar waayo sida badan masar roob kama do webiga furaat la yidhaahdaa asal ahaan wuxuu ka yimaadaa turki ka yimaadaa dabeedna wuxuu maraa ilaa ciraaq ilaa ciraaqii dhulkaas ayuu maraa sayxaan iyo jayxaan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa sayxuun iyo jayxuun labada webi ee la yidhaahdo ee shibhu alqaarat alhindiya ku yaalla mid ahaan baa mala xaggaa ku yaalla ka kalena waxa weeye jumhuuriyaadkii soofiyeedku haysan jiray usbekistan iyo dhulkaas ayuu ku yaallaan bacdu ahlicilmi baa sidaa maray qaadigii baydaawi baa ka mida qolyaha sidaa maray adigu calaa kulli xaal ahlucilmiga qaarkood waa radiyeen oo imaamu nawowi waxa uu sheegay inuu qaladtaasi ay tahay oo sayxaan iyo sayxuun inay kala duwan yihiin jayxaan iyo jayxuunna inay kala duwan yihiin webiyadan markaa sayxaan iyo jayxaan waa ka duwan yihiin sayxuun iyo jayxuun waa ka duwan yihiin weliba itifaaq buu arrinkaa ku soo naqliyey turkiya ayay iyaguna iyo bilaadul marka arman iyo yacni dhulkaasay marka waxay maraan turkiya waa webiyo badan tahay webiyo badan bay leedahay calaa kulli xaal afartan webi xadiisku wuxuu sheegayaa waxay ka mid yihiin min anhaari iljanna ahlucilmiga qaarkood daahirka xadiiskay ku tageen oo waxay yidhaahdeen asalkooda baa jannada ka soo jeeda ha yeeshee maadaama adduunyada la keenay dee dabeecaddii markaa lagu yaqaanay ama caadadii lagu yaqaanay webiyada markaa adduunyadoo kale ayaa laga yeelay ila waxaa jannadu ma go'aan yacni ma baaba'ayaan jannadiina wax haybiya inay taha laynoogu sheegay waa shay haybi ah acdadtu licibaadiy alsaalixiina ma laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara cala qalbi bashar marka ahlucilmiga qaarkood daahirkaasay ku tageenoo waxay yidhaahdeen maaddadooda asal ahaan ka soo jeeda jannada saasay u fasireen bacdu ahlicilmina way awileen oo waxay yidhahaan maya daahirahaan saa laga tilmaami maaye waxaa looga jeedaa macno kalea looga jeedaa oo laga tilmaamaayo xagga markaa macaankooda iyo barakadooda inay shabah ku leeyihiin anhaaruuljanna in laga tilmaamaayo masalan nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi bayna beytii wa minbarii rawdatun min riyaadi aljanna gurigayga iyo mimbarkayga waxa u dhexeeya beer beeraha jannada ka mida dee rawdatun xaqiiqatan tahay jannada ka mida muraadka looga jeedaa ma aha bay yidhaahdeene waxaa looga jeedaa cibaadada halkaa lagu cibaadaysanayo ayaa markaa jannada lagu gelaya waxaa la mid a xadiiska kale ee soo arooray isaguna sheegaya aljannatu taxta dilaali siyuuf jannadu waxay ku sugan tahay seefaha hadharkooday ku sugan tahay bimacnaa jihaadka gaalada la jihaadaayo bay jannadu ku hoos sugan tahay waxaa loo jeedaa ruuxii ku sabra ee lagu dilo amaba ku sabra ee ku dagaalama ayaa janno ku gelaya ee jannadii baa mawdicana muraadku ma aha oo taa laga tilmaami maayo marka sidaa laynoo sheegay in waxa weeye jannadu hadharka seefaha yacni markaa hoostooda inay ku sugantay marka cadowga gaalada lala jihaadaayo ama nebigu uu sheegay bayna beytii wa minbarii rawdatu min riyaadi iljanna saasoo kalea loo jeedaa kullun min anhaari iljanna marka daahirka sidaan kuwaa looga jeedin baan kanna daahirka looga jeedin oo laga tilmaamayaa in waxa weeye yacni markaa macnaha lagu xambaarayo macno labaad culammada qaarkood waa sheegeen oo isaguna ta'wiil ah oo in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa yacni dadka beledada ay ku yaaliin webiyadaasi ku nool ayaa markaa iimaanku yacni markaa gaadhaya oo cammimaya islaamnimadu markaa dabeedna haaliban dadkaasi yacni waxa weeye markay islaamnimadii iimaanka qaataan saasay ku dambayn lakiin taasi waa baciid nowcan maa in marka lagu xambaara waa shay markaysa markaa baciid oo bucdi ku sugan yahay weeye culamada qaar labadaa weji hore bay ku kaaftoomeen oo ay markaa sheegeen wejiga daahirkaana fiican culamada qaarkoodna ay hormariyeen marka in laga tilmaamayo maaddadooda asal ahaan halkaa ka soo jeeda in laga tilmaamayo ayaa markaa ahlucilmiga qaarkood ay hormariyeen oo kaasay qadimeen waayahay xadiiska kun iyo sideed boqol lixdan iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo saddex wa canhu qaal abu horeyra waxa uu yidhi akhada rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam biyadii rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu qabtay gacantayda abu hureyra odhanaya fa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam khalaqa allahu turbata yowma asabti wa khalaqa fiiha aljibaala yowma alaxad khalaqa allahu allah wuxuu abuuray aturbata ciidda wuxuu abuuray yowma asabti maalinta sabtiduu abuuray wa khalaqa fiiha aljibaal wa khalaqa wuxuu abuuray fiiha arlada gudaheeda ama ciidda gudaheeda wuxuu ku abuuray aljibaala buuraha ayuu ku abuuray yowma alaxad maalin axad ah wa khalaqa ashajara allah wuxuu abuuray dhirta yowma alinayn maalinta isniintuu abuuray wa khalaqa almakruuha wuxuu allah abuuray waxa la nacayo yowma athulaahaa maalinta salaasada ayuu abuuray wa khalaqa annuura allah nuurka ayuu abuuray yowma alarbicaa maalinta arbacada ayuu abuuray waa muhallas ulbaa arbicaa laakiin walkasru afsax in la hoos dhigo baa fasaaxo badan laakiin labada wejiye kalena luqa ahaan bay u sheegeen walow ha laga fasaaxo badnaaday wa basa fiiha addawaaba yowma alkhamiis wa basa ilaahay waa farabadiyo waa ku firdhiyey arlada fiiha arlada gudaheeda addawaaba noolayaasha marka arlada kor gurguuranaya ama kor maraaya kor soconaaya yowma alkhamiis maalinta khamiista daabaddu waa wax allo waxa arlada korkeeda ah, dhaqaaqaya soconaya ayaa la odhanaya waxay leedahay macno luqawi ah oo xaqiiqi ah iyo macno curfi ah macnaha xaqiiqiga ee luqa ahaan ay leedahay waxa weeye waa kullu maa yadibu calaa wajhi alard oo wax kastoo arlada korkeeda dhaqaaqa oo socda ayaa la yidhahdaa wallahu khalaqa kulla daabbatin min maa faminhum man yamshi calaa batnihi wa man yamshi calaa rijlayni wa man yamshi calaa arbac intuba dawaabkay ka mid yihiin binasi alqur'aan wama min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha waa noolo kastoo arlada yacni ku nool oo kor socda laakiin macno curfiyaa jiro oo loo isticmaalay oo haalib u noqday xagga curfiga macnahaasina waxa weeye in loo jeeda dawaat larbac laakiin mawdican loogama jeeday meelaha qaar bay u timaadaa iyadoo macnaha curfiga a looga jeeday wakhalaqa aadama sala allahu alayhi wasalam bacda alcasri min yowmi aljumucati fi aakhiri alkhalq wakhalaqa allah waa abuuray aadama aadam calayhi asalaam bacda alcasri casr dabadii ayuu abuuray oo min yowmi aljumuca maalinta jimce ka mida fii aakhiri alkhalqi yacni abuurka dabadiisa yacni markaa ayuu ku abuuray bimacnaa ashyaadii kale uu abuuraayey yacni isagu waa ka dembeeyo yacni markaa yani isagu dambeed abuura ashyaada kale markuu abuuray dabadeed ayuu ilaahay aadam abuuray fii aakhiri saacati min annahaar saacadda ugu dambaysa gudaheed uu abuuray oo min annahaari maalinta ka mida fii maa bayna alcasri ila alleyl yacni inta u dhaxaysa casarka iyo yacni habeenka udhaxaysa yani casar gaaban ayaa la abuura oo habeenkii ee sabti soo gelaya rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku wariyey xadiiskan bacdu ahlicilmi way cilleeyeen oo culammada muxadisiinta bacdigood baa cilleeyey oo yacni marfuucnimadiisa ishkaal geliyey waxaana ka mida imaamu albukhaari baa ka mida iyo a'immo kaloo muxadisiin ah imaam muslim waa saxiixiyey saxiixiisna waa ku soo saaray laakiin imaamu albukhaari iyo a'immo kale iyagu way cilleeyeen xadiisku agtooda wuxuu ka yahay macluul oo xadiis nebi inaanu ahayn oo marfuuc ahayne abu hurayra markaysaga inuu sheegay xadiiskan uuna wuxuu ka qaato kala kulmay qolyihii ahlu kitaabka inay tahay saasay ku xambaareen waxaanay markaa culammada qaarkood yidhaahdeen wuxuu ka hor imanayaa qur'aanka laftiisa oo dee ashyaada waxaa laynoo sheegay cirarka iyo dhulkiiya waxa u dhexeeyaba ilaahay inuu ku abuuray lix maalmood inuu ku abuuray ayaa fii akhara min aaya allah ku sheegay xadiiskanna sidaa waa ka hor imanaya oo weliba iyadaan la sheegin cirarka abuurkoodii baa wakhtigii oo dhan waxaa lagu ballaadhiyey abuurista arlada iyo waxa arlada ku sugan uu ilaahay abuurayey ayaa lagu ballaadhiyey marka daahirkii qur'aankana sidaasuu ga hor imanayaa baa culamada qaarkood yidhaahdeen laakiin jamac badan oo culamada ka mid a ah ayaa marka xadiidka eh, sugay oo saxiixiyey oo muslim ku waafaqay sheegayna inaanu ka hor imanayn qur'aanka aanu ka hor imanayn oo abuuray ma sheegayso inaan wax kale wakhtigaa lala abuurayn tilmaami mayso yacni taas yadaa ma tilmaamayso iyadoo ilaahay laynoo sheegay ashyaa inuu abuuray wakhti ayaa wakhtiga haddana ashyaa kale u abuuraya marka waxa weeye yacni miduu qur'aanka ka hor imanaya ma aha ee waxay noqonaysaa waa la waafajinaya cirarka iyo dhulka iyo waxa u dhexeeya abuurkoodana ilaahay wuxuu ku abuuray lix maalmood sida qur'aanka laynoogu sheegay aayado mutacadida waxaanu qaadir ilaahay ku ahaa inuu ku abuuro fii laxda ilbiriqsi inuu ku abuuro ilaahay waa awooday inama amruhu ida araada shay an an yaquula lahu kun fayakuun laakiin xikmaddiisa ayaa waxay ku tacalluqday inuu sidaa u abuuro isagoo awoodayey inuu ilbidhiqsi intaba ku abuuro xadiiskani wuxuu sheegayaa nebi aadam in la abuuray maalin jumco ah casar dabadiina la abuuray saacadda maalinta ugu dambaysa bimacnaa casar gaaban yaday tahay ayuu ilaahay abuuray aadam fii aakhiri saacati min annahaari fii ma bayna alcasri ila alleyl wakhtiga casarkana waxaa laynoo sheegay ducadu inay mustajaabo tahay oo la aqbalaayo waayo maalinta jumca waxaa ku jirtaa wakhti ducadu mustajaabatoo la aqbalayaa ku sugan axaadiista badankoodana waxaa ku soo arooray goortaasi inay tahay bacda alcasri casarka dabadii inay tahay casarka jumce dabadeed inay tahay weliba culammadu waxay u badiyaan casar gaaban inay tahay waxaa la soo naqliyaa saxaabada qaarkood inay odhan jireen qorraxda eega oo marka la yidhaahdo qorraxdii waxay ku dhowaatay dhicitaanka inay markaa ducaysan jireen inay markaa ducaysan jireen ducada qofku ducaysanayana weliba waxa fiican naftiisa iyo waalidadiisa iyo muslimiintaba inuu u duceeyo ayaa fiican weliba bacdu salaf waxay samayn jireen waxa wanaagsanay doonayaan walaalahooda muslimiinta ka maqan bay ugu ducayn jireen si ay laba faa'iido uga helaan kow inay qofkaa ixsaan u sameeyaan oo ajar ka helaan oo laga ajar siiyo laba yagana ducadaasi inay u sugnaato waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay qofka muslimka ah ee qofka walaalkiisa ka maqan u ducaynaya malak baa yidhaahdaa aamiin ilaahay ou ducada ajiib oo aqbal walaka bimilin adigana intaa in la-eg baa kuu sugnaatay adiguna intaa in la-eg baad helaysaa intaa walaalkaaad ugu ducaysay marka waxyaalaha wanaagsane uu doonaayo walaalihiisa muslimiinta ka maqan inuu ugu duceeyo ayaa fiican si uu labadaa faa'iido uga helo isagana loo siiyo xadiiska kun iyo sideed boqol lixdan iyo afar dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo afar wacan abi sulaymaana khaalid ibn lwaliidi radia allaahu canh qaala laqad inqatacat fii yadii yowma mu'tata tiscatu asyaaf abi sulaymaan oo khaalid ibn waliid ah radia allahu canh waxa uu yidhi laqad inqatacat ay wallaahi allah baan ku dhaartay laqad inqatacat dhaar baa qadaran haddaan la sheegin dhaarta waa la qadaraya laqad haddaad aragto laqad iyo yani la-in iyo la afcalanna yacni saddexdaa laamba hortood dhaartaa la qadaraa haddaynay sheegnayn dhaarta waa la qadaraa allah baan ku dhaartay laqad inqatacat xaqiiqee waa go'day bimacnaa waa jabtay buu leeyahay fii yaddii gacantayda waxa ku ga'ay ama ku jabay yowma mu'tata maalintii mu'ta ghaswatu mu'ta tiscatu asyaafin sagaal seefood baa gacantayda ku jabay sidaan gaalada ula dhacaayey baa mid waliba ay bagac kale tidhaahdaan min quwati darbi famaa baqiya fii yaddii ilaa safiixatun yamaaniya fama baqiya kuma hadhin fii yaddii gacantayda kuma sugnaan riwaayaadka qaar waxaa ku soo famaa sabata qaarna famaa baqiya qaarna famaa sabara waana bimacnan kuma sugnaanin baa looga jeeda famaa baqiya fii yaddii gacantayda kuma hadhin maalintaas ilaa safiixatun seef ballaadhan mooyaane oo yamaaniyatun yaman loo nisbeeyey mooyaane seef kale gacanteeda kuma sugnaano kuma hadhin safiixa waa asayf alcariid seefta ballaadhan baa safiixa la yidhahdaa kutubaha qaarkood waxaa ku dhacay tasxiifo saxiifa xaada in la hormariyaa ku dhacday waana khalad laakiin waa safiixa yamaaniyatun yaman loo nisbeeyey yaada la shadi maayo yamaaniyatun la odhan maayo waa yamaaniyatun sida fasiixay waa sidaas sida fasiixay waa sidaas waana nisbo yacni yaman baa loo nisbaynaya marka ayaa un nisbihii shadnayda la yaqaanay mid waxaa laga ciwad yeelay alifkan lasoo hormariyee nuunka laga horraysiiyey ilaa haddii sideedii lagu soconayo yamaniyatun bay noqon lahayd alifkani xagu ka yimi culammadu waxay yidhahdeen waa ciwadun min ixda alyaa'ayn wuxuu ciwad ka yahay labadii ood midkood buu ciwad ka yahay saas aawadeed marka aan la dhadigaynayn shaygana yamaani baa la odhanayaa waana dhacday iyadu inay godoo yamaanin la yidhaahdo sidai axaadiista saxiixaba ugu soo aroortay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aliimaanu yamaanin waalfiqhu yamaanin waalxikmatu yamaaniyah iimaanku waa yamaan waa mid yaman loo nisbeeyey macnaa reer yamaneed yacni marka waxa weeye inay islaameen oo muslimiin noqdeen baa laga tilmaamayaa ansaarta ayaana dee yaman ka soo jeeday ila waxay ahaayeen min saba bay ahaayeen reer saba markii la googooyey qaybtaasi xaggaa usoo soo falleedhay marka asluhum min yaman abnaa qayla laba jiliba walaalaa bay ahaayeen oo ka mid a ah, yacni markaa saba ka mid a ah qolada kale markaa dee yaman asaalatan ugu suganna dee inay qalbi jilicsan yihiin oo markii islaamnimadu gaadhay ay markaa rumeeyeen dad qalbi jilicsan inay yihiin nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam haakada rawaahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa khaalid ibnu waliid quwatu ba'sih dhibtiisa dagaalka uu markaysaa markaa ku lahaa iyo sida u dagaalami jiray siday u xoogga badnayd diraanshaheeda ayay tilmaamaysa maadaama uu sheegay ghaswo keli ah sagaal seefood gacantiisa inay ku jabeen dabeed seeftaas adag ee safiixa yamaaniya ah way ballaadhan tahay oo marka hore yacni ma aha markaa mid qaradeedu dhuuban tahay maaha waa mid markaa xaggaa ka ballaadhan ma ballaadhanta qaray leedahay yaman baana loo nisay taasaa gacantayda ku sugnaatay buui oo iyadu jabi weydii laakiin wixii kale markaysa markaa waa jabaan ghaswatu mu'tana waa ghaswadii saddexdii saxaabi ee nebigu calayhi salaatu wasalaam u cayimay oo uu yidhi hebel baa idin amiira haddii la dilo hebel baa idin amiira haddii la dilo hebel baa idin amiira saddexdiiba waa lagu dilay dad khaalid ibnu waliid ayaa muslimiintii joogtay ku heshiiyeen isku waafaqeen in isagu imaarada iyo hoggaaminta uu qabto waa daruura tacyiinka nebiga lama sugi karaayo goob dagaal baa la joogaa dee masaafada madiine iyo iyaga udhaxaysaana waa badan tahay marka waa xaalatu diraar saas waa ku istilaaxeen waa ku heshiiyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ammaanay uma akhadaha sayfun min suyuufi illaah sayfun sallahu allahu cala almushrikiin seef ilaahay ku siibay yacni markaa e, mushrikiinta korkooda yacni galka uga saaran waa tii la odhan jiray markaa iyadoo xadiiskaa laga qaadanayo waa sayfullaahi almasluul waa seeftii ilaahay ee galka laga bixiyey ee laga siibay khaalid weeye khaalid ibnu waliid markaa nimankii waa la dagaalamay gaalada ahaa cadadkooduna aad baa gaalada u badnayd laba boqol oo kun baa lagu sheegayey gaaladay la dagaalamayeen iyaguna tiradoodu waa koobnaydoo dhowr kun bay ahaayeen saddex kun meelahaas kadib khudad buu sameeyey khaalid ku saabsan markii waxa weeye dagaalka dee waxa weeye uu wakhtigiisi dheeraaday wuxuu sameeyey ciidamadii dee inuu markiisa waxaa kala beddelo oo qaybtii markaa midigtega deganayd yani waxaweye bidixda uu geeyo qaybtii bidixda geeyeyna marka waxa midigta uu geeyo yani qolana markaysaa dib intuu u kaxeeyo iyagana uu yidhi markaysa halkaa markaasaa meesha ceeradu iswada qabsatay markaasaa nimankii gurmad baa u yimi cid u timina ma jirto dad u yimi ma jiro yacnii ciidamadii unbuu markaysa markaa kala bedelay suu muslimiintan uga badbaadiyo oo nimanku ay u baqaan qaybna markaysa xagga dambe u diray markaasuu yidhi halkaa markaysaa faldaha markaa waxaan ka soo eriya boorka soo kariya kuwanna waa isdhaafiyo waa kala bedelay ciiradii iyo siigadii baa meeshiisa wada qabsatay nimankii markaysa waa baqeenoo waxay sayaan gurmad baa u yimi dabeedna sidii buu muslimiintii kaga soo saaray kamay daba iman maadaama is yidhaahdeen ciidan cusub baa u yimi ya nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ammaanay ficilkaana waa taqriiriyey khaalid ibnu waliid wuxuu ku dhintay gogashiisa yacnii dagaal laguma dilin wuxuu dagaal galay dagaal laguma dilin jidhkiisana meel walba waran ama seef baa kaga taalay waxaa laga sheegay inuu yidhi falanaamat acyunuljubanaa kuwa fulayada ah indhahoodu yayna seexan ha ana amuutu calaa firaashii waxaan dagaal galay gogashaydii baan ku dhimanaya gogashaydii ayaan ku dhimanaya waayahay xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo lixdan iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo shan wa can camri bn alcaas radia allaahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalama yaquul camr bnu alcaas waxa uu sheegay inuu rasuulka sala allahu alayh wasalam ka maqlay yaquulu xaal odhanaa camar aabbihii wuxuu ahaa gaaladii waaweyneyd ee kibaarta ahayd buu ka mid ahaa alcaasi bn waa'il wey waa odaygii bani sahmin jilibkiisa yacni isagaa oday u ahaa lagama daba odhan jirin nabigu calayhi salaatu wasalaam camar waa ammaanayo hishaamba oo xadiis baa sheegaaya inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam camrun wa hishaamun mu'minaan hishaamna wuxuu la walaalahaa camar camar iyo hishaam waa laba muumin wey laba muumin weeye taasina waxay ka mid tahay manaaqibta uu camar iyo hishaam ay lahaayeen bay ka mid tahay xadiiska ammaanta sheegaya nebigu inuu iimaan ku ammaanay aslama annaasu wa aamana camrun kan baaba ka sixo badanka kale dadkiina way islaameen camarna waa rumeeyey dee iimaankaana afdal min alislaam iimaan iyo islaam marka la isba bardhigo iimaankaas si mudan maayo isaga akhas ah qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna waxaa ku sugan raddun shiicada markaysagaa tacnidee dhaleecaynaysaa ee aadka u nacab camar bnu caas raddi baa xadiidkaa ugu jira ma raddina camr bnu caas mar buu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah aabbahay wuxuu ku nadray boqol geela inuu qalo ayuu ku nadray marka dee isagaan qalin buu dhintay hishaam qaybtiisii waa qolo kontonkii wuu ka qalay boqol geela inuu qalaso kuma nadrin dee labadayada haddii aannu ka samaynayno ka fulinayno waxay noo qaban lahayd konton iyo konton isagu kontonkiisii hishaam waa qalay haddaan anigu kontonkii kale ka qalo wax ma u taraysaa se cajiib maaha ya markaasaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inayda waxa u tarayn hadduu aabbahaa tawxiidka qiri lahaa buu yidhi oo deed aad ka sadaqadaysan lahayd ama aad ka soomi lahayd waa anfici lahayd laakiin dee tawxiid ma qirin saas aawoodee waxa u tari mayso wa can camr bni alcaasi radia allaahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi hadduu doono inuu xukumo xaakimku looma jeedo ficlanba hadduu xukumay ee waxaa loo jeedaa idaa araada an yaxkuma alxaakimu hadduu doono xaakimku inuu xukumo oo idaa marka ficil ka daba dhaco waxaynu hore u sheegnay marar hore in saddex macne loo isticmaalo marba mid mar waxaa loo isticmaalaa in looga jeedo ficilka in la gudagalay marna waxaa loo isticmaalaa in looga jeedo ficilka in lagu dhowaaday laakiin aan la gudageline la doonaayo in la sameeyo iraadadiisa looga jeedo marna waxaa loo isticmaalaa ficilka in laga faaruqay oo laba sameeyo oo laga faaruqay inta mid walba nusuustay ku timi faida qudiyat isalaatu fantashiruu fi alard waxaa looga jeedaa ficilkii oo la dhammeeyo laga faaruqay ida qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum ida aradtum an taquumuu ila asalaati looma jeedo haddaa ficlanba u kacdeen salaada oo safka istaagteen muraadku maaha ee waxaa looga jeeda haddaad doontaan inaa u kacdaan fa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billaah haddaad doonaysaan qur'aanka inaa akhridaan baa macnuhu u dhacaya laakiin haddaad gudagasheen iyo haddaad ka faaruqdeen midnaba loogama jeedo ya wa idaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu wa ansituu haddii la gudagala looga jeedaa kaana yacni marka laga faaruqay fastamicuu loogama jeedo markaad doonaysaan inaa akhridaanna fastamicuu weli waxba lama akhriyin waxaa la dhegeysaa yani marka la gudagalo ayaa looga jeeda markaan marka idaa xakama waxaa laga tilmaamayaa markuu doonaayo inuu xukumo xaakimku ilaa hadduu xukumay ma markuu xukumo dabadeed buu ijtihaadayaa xukumkii dhacya idaa xakama alxaakimu ay idaa araada an yaxkuma alxaakimu hadduu doono xaakimku inuu wax xukumo oo faijtahada dabeedna uu ijtihaado dadaalo suu xaqa u asiibo uma asaaba dabeedna xaqii uu asiibo falahu ajraan waxaa u sugnaaday laba ajar baa u sugnaaday ajar wuxuu ku helayaa yacni ijtihaadka iyo niyada xaqa uu niyaysan yahay iyo dadaalku ku dadaalayo ajarka labaadna wuxuu ku helayaa isaabada xaqa uu asiibay ayuu ku helaya wain xakama fajtahada fa akhta'a falahu ajr wain xakama hadduu doono inuu xukumaa loo jeedaa hadduu xukumo bimacnaa hadduu doono inuu xukumo waijtahada u ijtihaado oo fa akhta'a xaqii uu seego falahu ajrun hal ajar baa u sugnaaday muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiska masaa'isha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah, ruuxa marka waxa weeye xaqa ku dadaale xaqa niyeyste xaqii ku ijtihaada xaqna uleh inuu ijtihaado oo awoodda ijtihaadka marka hore shuruuddiisii u dhammaystirantao awoodda ijtihaadka leh dabeedna juhdigiisiiyo awooddiisii ku wada bixiyo siduu xaqa u gaadhi lahaa xaqa markuu asiibo laba ajar buu leeyihi kii haddaba ijtihaaday ee xaqii seegayna hal ajar buu yeelanayaa ajarkaa ku yeelan maayo calaa khata'ihi inuu gefay ajarka lagu siin maayo laakiin maxaa ajarka lagu siinaya ajarka waxaa lagu siinaya xaqa inuu doonaayay kuna dadaalayay ijtihaadka iyo niyadaas ayaa ajarka lagu siinaya halkaa ajar masaa'isha laga qaadanaya waxaa ka mid a ijtihaadku inuu yahay saa'iqun fi shariica shareicada inuu saa'iq ku yahay oo ku bannaan yahay masaa'isha laga qaadanaya waxaa ka mida mujtahidku inuu asiiba inuu khata'a labaduba inay dhici karto oo mujtahid kasta aanu musiib ahayn waayo nebigu mujtahidiintii waa qaybiyey muxuu u qaybiyey mukhti iyo musiib marka qowlka odhanaayo kullu mujtahid musiib waa mukhaalif lilxadiis waa mid xadiiska khilaafsan waayo hadduu wada musiib yahay asaaba iyo akhta'a ma kala yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ya taqsiimka caynkanna macno ma yeesheen hadduu mujtahid kasta musiib yahay itlaaqa asaaba iyo akhta'a lagu itlaaqay ayaa lagu kala duway waana la qaybiyey ajarka ka dhalanayana waa la qaybiyey taasi waxay caddaynaysaa mujtahid kasta inuu musiib ahayn ee mujtahidku inuu ka dhaxeeyo bayna khata'in wa sawaab midna inuu mukhti yahay midna inuu musiib yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa mujtahidka khata'a hadduu ijtihaadka xaqiisa siiyo ku dadaalo marka horena inuu ijtihaado xaqu leeyahay mar labaadkana awooddiisu ku wada bixiyo siduu xaqa u gaari lahaa inaan la dhalecaynayn bal inuu yahay ma'juur inuu yahay oo la ajar siinaayo taasaa laga qaadanaya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi wain xakama waijtahada fa akhta'a falahu ajrun culamada qaarkood odhanaya mujtahid kasta waa musiib waxay qabsadeen xadiiskii bani qurayda laa yusalliyanna axadun ilcasra ila fi bani qurayda xadiiskii saxiixa ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yusalliyanna axadun ilcasra ila fi bani qurayda midkiin salaadda casriyaanu tukanin reer bani qurayda inuu agtooda ku tukado mooyaane dushooda inuu ku tukado mooyaane markaa saxaabadii waa degdegeenoo waa yaaceen dhowr mayl bay madiine u jireen casarkii gabaabsi baa wakhtigiisii noqday iyagoo weli aan gaadhin reer bani qurayda fahamkii saxaabadu waa kala duwanaado qaar basi bay sameeyeen qaar waxay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda inuu inaga reebaayo muraadku uga jeeday ma ahayne wuxuu u jeeday degdega waa kinaayatun can ilisraac oo macnahay eegeen saxaabada qaarkoodna daahirka lafdigay qabsadeen oo waxay dhahaen nebigu maadaama nagu yidhi casar reer bani quraydo dushooda mooye meel kale ha ku tukanina meel ka horraysa ku tukanmin walow ha dhacdo qoraxduba marka qolna dariiqii bay kusii tukatay markuu wakhtigu gabaabsi noqday qolna waa socdeen maqhribka dabadiisii bay gaadheen reer banu qurayda markaasay tukadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii qolo qolona ma canaanan marka waxay yidhaahdeen mujtahid kastaa inuu musiib yahay xadiiskaasaa noogu daliila xataa qoladiinaasaa qaldantay nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam waa u taqriiriyey ficilkay sameeyeen waxaa laga jawaabay almujtahid almukhti'u laa yucannaf mujtahidka khata'a lama dagaalo lamana tacniifiyo marka falam yucanif marka la leeyahay tacniifka in la diido aanu jirin ila tacniifku waa tacziir moogta waa cuquubo waa nooc tacziir ah dee tacziirna ma mudna waa qodob ama arrinka ku saabsan nebigu calayhi salaatu wasalaam qoradii naasaa khata'day ma odhan waxaa la odhanayaa way ijtihaadeen labada qoloba maadaamay ijtihaadeen qoladii asiibti iyo qoladii khata'daaba wax lagu dagaalo ama lagu tacniifiyo lamay imanin ijtihaadkuna saa'iq buu ahaa wixii ijtihaadkooda ay ku gaadheen baynay ku camal faleen mujtahidka markuu ijtihaado wuxuu ijtihaadkiisa ku gaadhay inuu ku camal falana saa'iq weeye waxa ugu badanee ku sugani waxay tahay haddii markaa la yidhaahdo waxa khata'ay qolada aan dariiqa ku sii tukan haddii la yidhaahdo waxa ugu badanee ka iman kari lahayd waxay tahay salaadda markaysagaa la kaalay oo la yimaada oo ka daba taga salaaddii wayna sameeyeen waa qad facaluu waa yeeleen saas aawadeed wax markaa hadda maqan oo baaqday ma jiro lamana odhanaayo saa u khataadeen manay weydiin saxaabadu nebiga calayhi salaatu wasalaam labadeeda qolo qoladee musiib ah qoladee mukhti ah ma kala su'aalin yacni ijtihaadkiina waa saa'iq iyo camalfalka ijtihaadka lagu camalfalayeyba maadaama aynay nas hadda markaysa markaa waxaa ijtihaadka ka furto ayna hayn tanna waa qadiyatu fahmin naska fahamkiisii baa laysku khilaafay maxaa looga jeedaa ikhtilaafu afhaam weeye ma waxaa looga jeedaa kinaaya can israac oo dariiqa in lagu tukado diidi maayo naskani oo macnaha laga eegaya mise daahirka lafdiga la qabsanaya culamada qaar waxay yahn qorana waa salafu ahli almacaani qolna waa salafu ahli daahir ya ibnu xasmi wuxu yidhi haddaan la socon lahaa ya meel aan reer bani qurayda ahayn kuma tukadeen goortay doontaa noqto ya daahirkaasaan qabsana calaa kulli xaal masaa'isha ku tacalluqda waxaa ka mid a xadiidka haddii ruuxu markaa ijtihaadka aanu xaqu lahayn dee ijtihaadkiisu ijtihaad ma ijtihaadna la ictibaarin maayo marka fajtahada dee lamabuu iman ijtihaad asaarata wax suurada iyo muuqaalka uga eg buu la yimi ee ijtihaadun xaqiiqatan lama iman marka waxa weeye kan markaa bayna ajrin wa ajrayn ahi waa kii ijtihaadkii xaqa u lahaa oo gaadhay xadkii ijtihaadka marlabaadkana awooddiisii wada bixiyey suu xaqa u asiibi lahaa labadaa midnaba haddayna jirin oo ama xaddul ijtihaad baanu gaadhinoo inuu ijtihaado xaquma lahayne wadiifadiisu waxay ahayd su'aal uu culammada weydiiyo dee xaalka noocaasa isagu waa dembaabaya haddii u markaa waxaweye markaa aanu sidaa yeelin fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun oo u yidhahda anaa iska ijtihaado siday ila muuqatay baan sameeyey uuna tamakunaayo awoodaayay inuu culammada su'aalo waa qodob xaddul ijtihaad haba gaadhee haddaanu awooddii wada bixin bacduljuhdi buu bixiyey si uu masalada xaqa u asiibo u haleelo u garto awooddii isagaan wada bixin ayuu dabeedna xukunkii deg deg u gaadhay xaaladda caynkaasoo culammadu waxay yidhaahdeen biitifaaqi ahlilcilmi wuxuu noqonayaa aasim hadda waa caalim mujtahid ah xaddulijtihaad gaadhay shuruudulijtihaad u dhammaystiran tahay bacdulijtihaad la yimi laakiin juhdigiiyo awooddii aan wada bixinin xukunkii deg deg u gaadhay inuu kaasi aasimu yahay culammadu waa isku waafaqsan yahay hatuu saaxibu jamci aljawaamic odhanayo wamataa qasara mujtahidun asima wifaaqa markuu taqsiir la yimaado ijtihaadkii ka gaabiyo oo aanu awooddii wada bixinnin mujtahidkii ya asima wifaaqa waa dambaabayaa xaal laysku waafaqsan yahay inuu aasim yahay hatuu saaxibu lmaraaqi odhanayo wa huwa aasimun mata maa qasara fii nadarin wafqan ladaa man qadara yacni mujtahidku waa aasimo waa dembaabay mataa maa qasara markuu taqsiir la yimaado yacni ijtihaadkii aanu la wada imanoo juhdigii wada bixin bacdi ka miduu la yimi isagaan markaa awooddii ku wada bixin si uu markaa masaladii uga gungaadho ayuu markaasi si yacni degdegsaday oo marka waxa weeye xukunkii degdeg u gaaray wa huwa aasimun mata maa qasara fii nadarin wafqan ladaa man qadara qad iyo dara cid kastoo cilmiga garanaysaa nadarkooda wifaaqay isku waafaqsan yihin buu ku dambaabay waa kii taqsiirka la yimi laakiin xaddulijtihaad marka hore gaadhay waayahay waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mida xaakimka cid kale xukumaya inay lagama maarmaan tahay inuu mujtahid yahay labadii xaalba maxaa la yidhi labadii xaalba waa ijtihaaday baa layidhi marka muqallid inuu dadka kala xukumo oo u noqdo xaakim culammadu waxay yidhahaan uma bannaana alla yidhi haddii laga tegi waayo waxay yidhahan haddii mujtahid la waayo mujtahid haddii la waayo xaalka caynkaasa lidaruura qadaa'u lmuqallidi muqallidka qadaagiisa yacni waxa weeye furuucdii fiqiga yacni si fiican u yaqaana ya yacni waa la ansixinayaa bay yidhaahdeen oo waa la bannaynayaa daruuratan wa xaalatu diraar yukhtafaru fii xaalati aldiraari ma laa yukhtafaru fii xaalati alikhtiyaar waxaa la cafinayaa la dhaafayaa xaaladda daruurada waxaan la dhaafaynin xaaladda ikhtiyaarka aan la dhaafay culamada qaarkood waxay soo naqliyeen e, muqallidku inaanu culammada ka mid ahayn bay ijmaac ku soo rareen ibnu cabdilbar baa soo raraaya taqliidkuna inaanu cilmi ahayn muqallidkuna inaanu culammada ka mid ahayn bay ku soo rareen ijmac culamada isku waafaqsan yihin waatuu ibnu qayim yidhaahdo alcilmu macrifatu lhuda bidaliilihi alcilmu macrifatu lhudaa bidaliilihi maa daka wataqliidu mustawiyaani waatuu saa yidhahdo xadiiskiina waa tii ku soo aroortay burayda warajulun lam yacrif ilxaqa waqadaa linnaasi cala jahlin fahuwa fi nnaar filqudaat ahalaasa xadiiskii sheegaya xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo lixdan iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo lix wa can caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal nebigu waxau ihi alxumma xummaddu min fayxi jahannam kulkii jahannama ayay ka mid ahaatay waa kulkii jahannamo ka soo ka imanayay naqaskii jahannamo ka baxayey fabruduuha qaboojiya xumaddaas bilmaa'i biyo ku qaboojiya kollay markaa hamsadu ma wasliba ma way ka warramaan culammadu laakiin siday marka culammadu u badiyaan waxay tahay waa inay hamsadu wasli tahay waana sida marka waxaa shuraaxda axaadiistu ay sheegeen imaamu nawowina nasgareeyey uuna yidhi luqada fasiixe mashhuurka ah riwaayadana ku sugan luqada carbeedna fasiixa ku ahi waa fabruduuha waa inay sulaasi taho barada iyo burudu tahay sidaas yadaa weeye sida marka fasiixe mashhuurka ah xadiiskana saasaa marka waxaan markaa riwaaye ahaanna caan ah oo ku sugan fa abriduuha in la yidhaahdo hamsada qaci laga dhigo waa lugatun radii'a waa luqa liidata luqadii fasiixa ahayd maaha marka saas aawadeed fa abriduuha hadduu idiin qoraayo sida kale ka fiican siday nasan culammadu u sheegeen fabruduuha in marka ay tahay waana siday sheegeen dabdiga in marka xadiiska saxiixaynka sidaa loo dabdiyey lugada carbeedna sida fasaaxada badan riwaaye ahaanna sida mashhuurkii waa saas waxaanay odhanayaan baabunasare inay tahay culammadu nasgaraynayaan oo baradtu alxummaa abruduha bardan calaa wasni qataltuha aqtuluha qatlan waa baabu nasara qatala yaqtulu ayay markaa iyaduna waafaqaysaa waxaa loo jeedaa kulkeeda ku bakhtiiya biyo ku rusheeyo biyaha ku baktiya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan waxaa laga qaadanayaa xumaddu inay kulushahay markaa shabah inay ku leedahay yacni kulkii naarta markaa saas aawadeed sida dabka loogu bakhtiyo biyaha sidaasoo kale biyaha ku bakhtiye xumadda sida loogu baktiinayaana waxay tahay in lagu rusheeyo waxay kaloo tahay wakhtiyada qaarkoodna maryahoo kale in loo qooyo mara yacni tuwaaloo kalea loo soo qoynaya qofka dabeedna markaasaa la saaraya oo madaxa iyo dhulka iyo laga saaraya ayaa laga saaraya waxay yidhahdeen culammadu la quusin maayo qofka biyo markuu xumadoonaayo laakiin waa lagu ruushaynayaa waa lagu qaboojinayaa maro qoyan oo markaysaa biyihii ka qoyan yihiinna waa la saarayaa waxyaalaha qaladadee dhaca waxaa ka mid a yacnii qofkii xumadoonaya in lasii kulayliyo ayaa ka mid a oo deed marka waxa weeye dadka qaar la sameeyaba in marka dab kulul in lagu huuriyo marka xumaddii waxa weeye waa in la qaboojiyaa waa kul xagga baatinka qofka kaga sugan marka korkiina haddii laga kulayliyo waa ka sii daraysaa waxaa kaloo laga qaadanayaa shayga marka la dawaynaayo lidkiisaa lagu daweeyaa xumaddii way kulushahay qabowgii baa lagu daweynayaa marka qofka waxa weeye xaaladda caynkaasa yacni biyaha lagu rushaynayo iyo maryaha loo soo qoynayo la saarayo ee madaxa iyo wejiga iyo laga saarayo xumaddii waa ka jebinaysa maaha xumadda waxaa jebiya oo keliya kininka ee qaabkanba xumadda waa lagaga jebinayaa marka taasna waxa weeye xadiidka waa laga qaadanaya halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk